nadaa waa deeqda oo la bixiyo wa kafu اldaa iyo dhibka oo la celiyo maxaa la yidhaha khuluqu اlxasan uu khulaasaynaa khuluqu اlxasan waxaa la yidhahdaa inaad wax bixido haddii xoolo alla ku siiyey xoolaha wax ka bixido haddii cilmi alla ku siiyey cilmiga wax ka bixido haddii caqli alla ku siiyey caqliga aad bixido dadka tala wanaagsan iyo caqli wanaagsan cilmi wanaagsan xoolo wanaagsan waxa alla ku siiyey inaad wax ka bixido oo aad dadka ku anfacdo waxa adiga alla ku siiyey ee ku anfacay waa xoolaha waa cilmiga waa caqliga intaba dadka la jeclow ilaa muuminnimadiya waxay tahay qofka inaad la jeclaato wax aad naftaada la jeceshahay waa inaad muuminka kale la jeclaato alkhuluqu lxasan dhaqan wanaagu huwa badlu nadaa waa deeqda in la bixiyo wa kaful adaa dhibkana laga celiyo dadkoo wax dhibahood leedahay aysan dadka gaarin qowlkaaga ficilkaaga kulli waa inaad dadka ka celidoodan qowlna ku dhibin ficilna aadan ku dhibin wاlmawصuufuuna dadka ku tilmaaman bihi khuluqa wanaagsan maxmuduuna waa kuwa la ammaano cindanaasi dadka agtooda qofka haddii dhaqan wanaag lagu arko deeqsinimo waxa weeyaan daacadnimo qofka inuu daacad dadka u yahay xoolihiisa wax ka siina caqligiisa tala fiican bixina cilmigiisa deeqayo dadka banu aadanka dabeecad waxaa ku abuuran ah qofkaas inay jeclaadaan xataa hadduusan muslim ahayn xataa qofka gaalkaa markuu xoolihiisa dadka siiyo tala fiican bixiyo daacadnimo dadku ay ka arkaan way jeclaysanaya dhaqankaas wanaagsan waa jiidanaa dadkii marka ah, dadku waaba ku dabeecaysan yihin qofka nuucaas inay jeclaadaan walmawsuufuuna dadka lagu tilmaamo bihi dhaqan wanaagga maxmuduuna waa kuwa la ammaano cindannaasi dadka agtooda sawaaun waxaa isku mid ah minhum dadkaas almuslimu kan muslimka iyo walkaafiru kan gaalka lianna alkhuluqa dhaqanka alxasana wanaagsan dhaqanka almabduula ee la siiyo ila alkhalqi makhluuqa huwa alixsaanu ilayhim waa samafal waxa weya dhaqankaaga wanaagsan daad bixido waa samafal haddaad cilmi wanaagsan bixido haddaad tala wanaagsan bixido haddaad xoolo bixido qofkii dadkii waad u samafashay dadkuna waa jecel yihin qofka u samafala qofka u samafalo ixsaanka u sameeya dadku waa jeclaanaya lianna alkhuluqa dhaqanka alxasana wanaagsan dhaqankaasoo almabduula la siiyo ila alkhalqi makhluuqa huwa alixsaanu waa samafal ilayhi makhluuqii loo samafalay rawaa tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu ku wariyey raqamka laba kun iyo shan biisnaadin saxiix sanad saxiixa can cabdilaahi bni lmubaarak imaamkii weynaaya cabdilaahi ibni mubaarak raximahullah annahu imaamkaasu wasafa waa tilmaamay xusna alkhuluq dhaqan waxaa la dhaqan wanaagga bal noo soo koob oo noo khulaasee fa qaala wuxuu yidhi huwa dhaqan wanaaggu basdulweji waa weji furfurnaanta inaadan weji macbuus noqon oo aad dadka weji furfuran iyo farxad aad ku qaabisho waa badlulmacruufi wanaaggana aad bixido wax alla wixi wanaaga hadday xoola yihiin hadday cilmi yihiin hadday caqli yihiin waxa wanaagsan oo fiican dadka inaad siido sancadaada cilmiya taqaan cilmigaas maadiyu noqon karaa cilmi sharciyuu noqon karaa caqli fiicanaad leedahay iyo talo wanaagsan wax alla waxaas ilaahay ku siiyey waa inaad wax ka bixido oo aad dadka ku anfacdo wa badlu lmacruufi wanaagga inaad bixido wa kaful adaa dhibkaagan aad ka celin qof marka wanaaggiisii ku siina dhibkiisa kaa celina weji furfurnaan kugu qaabila waad jeclaysane marka qofkaas shaki ma leh wanaasu dadka majbuuluuna waa kuwa lagu dabeeceeyo lagu abuuray calaa xubi man qof inay jeclaadaan yuxsinu ilayhim u samafala inay jeclaadaan waa wax qofka ku dabeecaysan qof aad u jeeddo inuu kayrka kula jecelya oo hadduu cilmi leeya cilmigiisa kugu deeqa hadduu caqli leeya caqligiisa kugu deeqa farsame hadduu yaqaano kugu deeqa talada aan kaa hakrayn kayrka kula jecel weji furfuran dabeecaddu waxa w dadka banu aadamka waa iska jeclaanayaan qofkaas wanaasu dadka majbuuluuna waa kuwa lagu dabeeceeyey calaa xubi man qof inay jeclaadaan yuxsinu ilayhim u samafalaa xataa rubamaa waxaa la arkaa adaacuuhu inay adeecaan bimujaradi daalika intaas oo kali ah qofka haddii uu noqdo qof muxsin ah oo dadka wanaagga la jecel maxaa dhacayda xataa dadku inay adeecaan oo dadku taladiisa iyo caqligiisa iyo wax uu soo jeediyo ay hore ka qaataan horay inay ka qaataan oo dadku adeecaan xataa rubamaa waxaa la arkaa adaacuhu qofkaas inay adeecaan bimujaradi daalika ixsaankaas kaliyaay ku adeecayaan wa haadaa kaasu amrun waa arin arrinkoo fadara allaahu ilaahay ku abuuray tacaala ilaa waa sarreeyaaye calayhi arrinka korkiisa bani aadama waa arrin banu aadamka ilaahay ku abuuray qofka wanaagga badan oo ixsaanka badan oo wanaagga u samayna oo arko inuu daacad u yahay oo waxtar u yahay inay jeclaadaan oo ay adeecaan xataa oo taladiisa iyo go-aamadiisa ay qaataan sidaas waa wax dadka ilaahay ku abuuray wahaadaakanu amrun waa arin fatarallaahu ilaahay ku abuuray tacaala ilaa waa sarreeyay calayhi arrinka korkiisa bani aadama waqad qiila waxaa la yidhi axsin ila annaasi dadka u samafal tastabcid quluubahum quluubtoodaad addoonsane haddaad dadka u samafasho quluubtoodu addoon camalay kuu noqona waa ku addeeci wey quluubtoodu quluubtoodu waa ku addeeci markaad dadka u faso laakiin haddaad noqoto qof oo ku baqiila wanaaga cilmigiisa ku baqiila caqligiisa ku baqiila oo aan dadka tala fiican keenayn xoolihiisa ku baqiila weji macbuus ah oo weji kaduudan dadko dhan way ku dhibsanaya dadko dhan waa ku dhibsanaya haddaad merig tahay haddaad taajir tahay haddaad caalim tahay haddaad caaqil tahay kulli dadku waa ku dhibsanaya wax qiima malhi laakiin qofka marka la arko qof muxsin ah dadka wanaagga la jecel waxa alla siiyey bixinaya dadku addoommo camalay u noqonaya ah. wax alla wuxuu soo jeedi waa qaadanaya ah. dadka qabuula loo dhigayaa dadka dhexdiisa haddii weliba arintaas ay ikhlaas tahayna hadda waxaaba ka imaanaya tii nabigu noo sheegay sal اllahu calayh wasalam qofka muxsinka ah ee wanaagga iyo daacada badan cirka ilaahay baa jeclaada markuu jeclaadu malkuljibriil u yeeraa markaasuu yidhahda hebel anaa jecele jeclow markuu jeclaadaa malkuljibriil malaa'igta ka dhex dhawaaqa markaasuu ihahda hebel allah jecla waa inaad jeclaataan markaasaa dhulkana ilaahay quluubta saalixiintoo dhan ah ilaahay jacayl u dhiga qofka laakiin bilcagsi marka ilaahay naco malaku jibriil u yeehaa wuxuu dha hebel waa necebe nebcow waa u nebcaada malku jibriil malaku jibriilna samadu ka dhex dhawaaqaa markaasuu yidhahda hebel allah necebe malaa'igtoo dhan waa inay nabcaataan markaasaa kadib ilaahay quluubta wuxuu ku beeraa dadka inay nabcaadaan waa wax markaa daruuri ah hadday arintaas wanaagga aad bixinayda uu ikhlaas noqdo waa la hubaa ilaahay qabuul inuu dhulka kuu dhigayo quluubtuna ku adeecaydo haddii qof jaafi oo qallafsan oo qayr daran aad noqotana buqdi iyo nacaybaa dhulka lagu dhigaya waqad qiila waxaa la yidhi axsin u samafalila naasi dadka tastabcid aad addoonsatida quluubahum fa waxaa dheer istadcada alinsaana insaanka intuu addoonsado alixsaanu samafal ixsaanka iyo samafalku quluubtuu soo jiita aruurta waxay u noqonaysaa sida addoon oo kale markaasay adeecayaan fadaalamaa waxaa dheer istabcadda inuu addoonsado alinsaana qofka ixsaanu samafalka walaa yakhtalifu isku khilaafi mayaan inaani laba qofoo min almuslimiina ka mida bal walaa min hayrin xataa laba qofoo gaalada ka midu isku khilaafi maayaan fii maa shayga lilakhlaaqi akhlaaqda u sugnaaday akhlaaqda alxasanati wanaagsan oo min afarin raad ah raadkoo baaliqin xeel dheer fii taxdiidi nnaasi dadka la isjeclaysiintooda bacdin gabalkood ilaa bacdin gabalka kale ay jeclaadaan akhlaaqda wanaagsan runta sabarka dulqaadka deeqsinimada khayr jacaylka dadka wanaagga lala jeclaado laba qofoo muslima isku khilaafi mayaan bal laba gaalna xataa isku khilaafi mayaan arrintaasu inay tahay arinta keenta quluubta in la kasbado ah, waxay ku islaami jireen gaaladu waqtiyadii hore qofka muslimka wanaaggiis dhaqan wanaaggiis ninaa nabiga u yimi sal اlahu calah wasalam markaasuu yidhi warya waxsii waa gaal ah, markaasuu boqol halaad sii boqol halaad markaasuu kaxaystay ma islaamin ogow waa ka teg qofku arko wuxuu yidhaha waryaara meeshaas waxaa jooga nin ninkaas hadduu boqor yahay waa boqoraan agtiisa lagu dulloobayno deeqsiy hadduu nabi yahayna nabi lagama badbaado war yaace isordaha rumeey warraa yaace rumeey iir hadda waa daaci waa gaal welima islaamin isagoo yoon islaamin uu daaci noqdo waana samafalka waa deeqsinimada waa waxtarnimada se uma jeedin nabiga sal اlahu alay waslam ninaa u yimid markaasuu seeftiisii oo nabiga korkiisa suran geed hoosiisaa nabigu jiifaa sal اlahu alay wasalam seeftii u qaatay nabigu waa arkay ninkii oo seefti la kor taagan markaasuu yidhi muxamed yaa iga kaa dhacsanaya maanta yaa iga kaa dhicinay markaasuu yidhi allah a iga kaa dhicinay markaasuu yidhi ku kala goysaa seeftiyaa dhacday saa ilaahay addoonkiisa waa ku filayi waa qaatay markaasuu yidhi adiga yaa iga kaa dhicinay ilaa inuu allahan leeyahay markaasuu yidhi nin wax qabta kan u qayr badan noqo anigoo iga adag tahay ma hay cidan ku tiirsado ilaa ilaah ku kufriyayey khalaas oo iska daada soo ma jeed nabiga sal اlahu alay waslm wuxuu soo qabtay nin boqor ah oo kaafir ah oo aad ula dagaalami jira dhab uu soo qabtay umamat ibnu ufaal markaasuu tiir tiirarka masjidka ka miduu ku xiray markaasuu ku yidhi umaama maxaad haydaa ka waran maanta tala maxaad haydaa uu yidhi in taqtul taqtul daa damin haddaad i disho waxaad dilaydaa nin gacankudhiglaha kolleyba dad badanba waa dili dhib male haddaad isii daydana nin abaal guda karaana waa ka tegey hashiisii inta soo lisuu nabigu u keenay sal la ala markaas bal waran maalinkii labaad maxaad haydaa umaama markaasuu idha intii ku celsha daad i dishaena kolleyba ba wax dilay dad ii aarana waa leeyahay uu ku dara haddaad i daydana nin abaal gudow kara waa ah waa sii daaya hashiisa u lisa dhowr maalin saddex maalin markuu maalin walba hashiisa u lisayo wax isbedel aan la arag uu yidhi xariga ka jara ka jara xariga sii daay waa nin boqoro madaxweyne dhan ah ummad dhan haysta kaafir ah oo xajka u socday oo xajinaya gaaladu waa xajin jireen markaasuu markuu sii daayo wuxuu ogaana in la sii daayo in lagu cayaarayo hashiisu intaa ugaanka qabto iska teg wax daba socda lama dhinac walbuu furshay keligiis duur cidla markuu maraayu soo laab uu yidhi wax laga taga mahan karo ah, qofku ugu yeeraya naar inuu kaa badbaadiyo ku sii daayey adoon wax awooda iskaga celin waa soo tegey kooxdii ugu horreydo muslimo timaada dhexdooda uu tawxiidka kala qaybi waa islaam nabigu u yimi sal اlahu alay slam islamnimadii u sheegay markuu islaamay rasuulka alla aniga marka la soo qabtay beydka allaan u socday haddana waa islaamay marka hore qaabkii hadda gaalada u xajirab ama u cumraysano hadda maxaan sameeya nab wuxuu idhi calaa shareecat اislam waa inaad ku xajidaan marka orod laakiin calaa shareecat اislam aa la rabaa marka tii hore qayr ma lahayn isagaa ugu horreeyey nin la soo gala kacbada tawxiid labayk allaahuma labay labayka laa shariika laka labay isagoo lagu soo galay markaas waana la yaqaana waa reer waa yamaamo boqorkoodii hal maray qurayshu madaxa kor u qaaday war waqabta ninka saabi ah oo diintii aabiis ka tegey oo maxamed raacay isagoo yasayinta saas isha ka fidi ilyarada uu yidhi ilaahay baan ku dhaartay iska daa inaad aniga dishaana inaan xabad masagaahu idiin imaanayn xabad qamardi ilaa kan idinkugu dambeeya uu maxamed raaco mana taaba karta biilkaa laydinka goyna haddaanan baraba cunaqabatay inaan saaraba war naga daayaa wallaahi haddii la taabto inaan cunaqabatayna la saaray inaan hal xabo qamardiya la arkay inta cibaadaystayuu laabto markaasuu cunaqabatayna ku soori qofka ina kugu dambeeya ilaa uu islaamo wallahi cunqabata intaas ayna saarnaanaydu ah, markaasay fiiri waa mushrikiin waa kafaro waa kuwii nabi maxamed ceejiyey waa kuwii mandheerta saaray waa kuwii ka cayriyey mako nabi maxameday u cidireen markaasay yidhaahdeen ninkaas nagala hadal caruurihii gaajay la seexalaye aroortiiyo booyintooda lagu soo kaca waa nagala hadal tallaaluu yidhi u sii daa qamardig fiiri u sii waa cadowgii uu la dagaalamaya waxa lagu islaamay ma waxa weeyaan maquunin kaliya waxa ugu weyn oo dadku ka samri waayen waxay ahayd sabarka dulqaadka deeqsinimada naxariista qayr inuu nabigu la rabo dadka sal اlahu ala slm oo usan ahayn qofkaas maalinkii dambena toban kun ciidana nimankii mandheerta saaray ee kacbada ku ag eejiyey ee waxa weeyaan silac saxaabadiisa mid mid inta u soo qabta hortiisa ku dilayey markuu isweer ka qabtay la wareegay toban kunoo ciidana saw wata ayagoo fadhiya uu yidhi idhabuu faantum dulaqa dhammaan fasaxati waa laydin cafiye iska taga ah. fasaxati markaasay wada islaameen hal mar ah. safarkii uu magaalada markuu ka baxaayey laba kun oo markaas islaamtaan raacday oo jihaadkii u raacday ah, yowma xunayn laba kun oo isla markii islaamtaan raacday marka waxa dadka diinta ay ku soo galeen ixsaanay samafal dadka in wax la xoolo la siiyo in talo fiican la siiyo in loo naxariisto ayagoo kuu gafo in laiska cafiyo waa midaas midda saamayntal midaas midda saamayntal walaa yakhtalifu iskuma khilaafaan inaani laba qof labada qof oo min almuslimiina ka mida bal walaa min kayrihim xataa muslimiinta kayrkood laba qof oo ka midu iskuma khilaafsanaa fii maa shayga lilakhlaaqi dhaqamada u sugnaaday akhlaaqda alxasanati wanaagsan oo min afarin saamayn ah saamayntaasoo baaliqin xeel dheer fii taxbiibi الnaas dadka isjeclaysiintooda bacdin gabalkood ilaa bacdin gobolka kale ay isjeclaysiinayo لأnna alfadaadata dabeecad xumada tuuriu waxay dhaxal siidaa annafrata cararid dabeecad xumadu waxay dhaxal siidaa dadku inay ka cararaan qofka dabeecadda xum inay ka cararaan لأnna alfadaadata dabeecad xumada tuuriu waxay dhaxal siidaa annafrata cararid qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi fabimaa raxmatin fabisababi raxmatin naxariista sababteed fabimaa raxmatin naxariis sababteed raxmaddaasoo minallaahi allah xaggiisa ka ahaatay aad linta lahum ugu jilcanaatay waxaa dadka nabiga suubanoo ugu jilicsanaatay naxariis xagga rabbi ka timid ilaahay baa jilciyey nabiga sal allahu calih wasalam qalbigiisa ka dhiga qalbi khayr qalbi raxmadeed qalbi naxariiseed walow kunta haddaad ahaa laheed fadan mid dabeecad xun haliida alqalbi qalbi qalalan lan faduu way ka kala carari lahayeen dadku min xawlika hareerahaaga ah, haddaad ahaa laheed qof dabeecad xun oo qalbi qallafsan oo qalbi qalalan dadku waa kaa kala yaaci lahayeen mana ku rumeeyeen haddii asagoo nabi ah ogow oo aan dembi sheegayn oo aan dadka dilayn oo aan dulmayn dabeecad xumo hadduu yeelo laha dadku waa ka carari lahay ka waran marka qofkii adiga oo aan nabi ahayn oo gafayo oo dembaabaya haddaad dabeed xumo ku darata ka war soo musiiba kuguma dhici fabimaa raxmatin fabisababi raxmatin naxariis sababteed raxmadoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay ayaad linta lahum ugu jilcanaatay walow kunta haddaad ahaaleed fadan mid dabeecad xun haliida alqalbi qalbi qalalan lanfaduu way ka kala caran lahayn min xawlika hareerahaaga facfu canhum dadka iska cafi qofka kuu gafa cafi wstakfir lahum ilaahayna dembi u weydii kamaa laa yakfaa sidaysan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shayga lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday alxasani wanaagsan oo min afarin saamayn fii jamci ummadda midaynteeda ummadda inaad midaydo haddaad doonaydo wanaagga aad ku midaydo saamaynta ugu weyn dhaqanka wanaagsana iskale kamaa laa yakfaa siduusan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shay lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday dhaqanka alxasani wanaagsan oo min aarin saamayn ah fii jamci kelimati kelimada midaynteeda saamaynta ay ku leeyahay dhaqanka wanaagsan iyo wa taqwiyati safi safka muslimiinta xoojintiisa dadka muslimiinta inay isku saf noqdaan inay midoobaan tafaruqa iyo khilaafku ka baxo waxa ugu weyn oo saamaynta ku leh waxa weeyaan waa dhaqan wanaagga dhaqan wanaag haddii dadka akhlaaqdooda la dhiso waxa weeyaan qof walbaaba uu noqdo qof akhlaaq wanaagsan kulligood waxay noqonayaan ar waaid ar waaxiday ah, noqonayaan umma qawiya casiisayna noqonayan ummaddaas laakiin marka akhlaaqdu inu dhinto xasadkaa ku faafa baqiilnimadaa ku faafa cadaawaddaa ku faafe markaasaa mid mid fiiri kale aan lagu arag ah, faqiirku midka waxaystuu fiiri cadow u arka ilaa wixiis wax ka siima jaahilku caalimku cadow u arka wuxuu le musiiba ku dhacad waxa weye baqiil wey cilmigiisa xataa ku baqiila kan caqliga le waxa weye cadoway ku noqonaa midka ka hooseeya dhammaan xasadkaa faafa nacaybkaa faafa maxaa yeelay qof walba wixii alla siiiso wax ka baxay marka ummad marka la doonayo in la mideeyo bulsho la dhiso koow waa in akhlaaqda laga dhisa akhlaaqdoodu markay wanaagtonaagto far waaxiday noqonaya kan ugu faqiirsani kan ugu qanisan dadka isku jeclaanaya waxa weeyaan xasadkaa meesha ka baxaya qof walbaa qanaacu yeelanaya qof walbaaba qofka kale waxa uu haysto waa ugu ducayna waa la jeclaana meeshuu waxa wayan ku xasdi lahaa kamaa laa yakfaa siduusan u qarsoonayn ayda noqoshee maa shay lilkhuluqi dhaqanka u sugnaaday dhaqanka alxasani wanaagsan oo min aharin saamayn ah fii jamci lkelimati kelimadda midaynteeda saamaynta uu ku leeyahay wa taqwiyati safi safka midayntiisa facani nucmaan ibni bashiir nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam maalu lmu'miniina mu'miniinta laga hadlaa waa kuwii dhaqanka wanaagsanaa oo diinka islaamka ka run sheegay sidaanay tilmaantoodu maalmuminiina muminiinta tilmaantooda fii tawaadihim isjacaylkoodana ugu tilmaan ah wa taraaxumihim isku naxariisashadooda ugu tilmaan ah wa tacaadufihim isku turidooda ugu tilmaan ah maalljasadi hal jir oo kale wey hal jiray lamidii muslimiintu siday isku jecel yihiin siday iskugu naxariistaan siday iskugu turaan hal jiray lamidii qof jirkiisa cadowka a ah miyaa jir waa saasoo kale qofka muslimka waa inaad aamintaa xibin jirkaaga ka midahoo kale in xibin jirkaaga ka mido ma dhici karta inaad necabto amaad xaasid ku ta ma dhici karto ah, waa jirkaaga xibin ka mida qofka muslimka idashtakaa ah hadduu sheegto minhu jirkaas xaal uu ka mid yahay cudwun xibin tadaacaa tadaacaa wuxuu ugu u yeeranaa low xidhintaas daraaddeed saa'iruljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed iyo walxuma qandho waxaa la ogsoon yahay haddii jirka mid ka miduu ku xanuunto faryar aa ku xanuuntay jirka dhan waa xanuunsana ma dhici karto inaad tiraa faryarta xagga dhig anugu waa seexana ma dhici wax dhici karama jirka dhan aa xanuunsana caawana jirkoo dhan waa soo jeeda faryartaasuu la soo jeeda dadka mu'miniinta dhabta ah haddii meel ka mida col ku haysto ama abaar ku haysato ama cudur ku haysto inta kale farxadda lama seexan karaan ma dhici karto haddayba muminiin yihiin xanuunkay la wadaagaya xanuunkay la wadaagayaan marka qof muslima ay maqlaanoo meel dhibaata ku haysato ama gaajo ku haysato ama cadow ku haysto ama cudur ku haysto waxay ka qaban karaanay ka qabanayaan xanuunkana siduu u xanuunsanaya qalbiga kala xanuunsanaya ayagoon weligood arag ayagoon ku ahayn ayagoon ku luqaahayn maxaa midaynaya caqiidada qalbiga uga jiro waa marka caqiida qalbiga ku jirto dee qalbigu faarku yaho afka baarkiisa iimaanku yahay maya ayadoo kan cadowga cunaayo kanu farxad la seexan laakiin marka iimaan jiro waa noocaas maalulmuminiina muminiinta tilmaantooda fii tawaadihim isjeclaanshadooda wa taraaxumihim isku naxariisashadooda ugu tilmaan ah wa tacaatufi isku turidooda maaluljasadi jir oo kale weeye idaa shtakaa hadduu sheegto xanuunsado minuu jirka xaalu ka mid yahay cudwun xibin tadaacaa wuxuu u yeedhanaa low xibintaas daraaddeed saa'iruljasadi jirka dhammaantiis inta kale saa'iruljasadi jirka intiisa kale bisahari soo jeed iyo walxuma qandho rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariy muslimaa wariyeen wa min ansabi ma shayga ugu munaasabo badan oo yudrabu la yeelo hunaa halkan oo min amfilatin tusaalayaal dadka haddaad u samafasho u dhimrido kayrka la jeclaato cilmiga si naxariisa ugu sheegto talada si naxariisa ugu sheegto tusaalaha ugu weyn oo lasoo qaadan karaa waa xadiiska dadkaas inay saamayn arrintaasu qalbiga ku reebaydo hadalkaaga qabuul uu yeelanayo ah, qabuul uu yeelanayo wa min ansabi ma shayga ugu munaasabo badan oo ugu munaasabsan oo yudrabu la yeelo hunaa halkan min amfilatin tusaalaha laga dhigo maa xadiidkii weye rawaahu muslim uu wariyey can mucaawiyata bni اlxakam wuxuu ka wariyey saxaabigii la dhihi jiray mucaawiyata bni اlxakam asulami qaala wuxuu ihi saxaabigaasu bayna waqti ana aniga usallii aan tukana maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sal اllahu calيه wasalam bayna waqti ana aniga usallii aan tukana maca rasuulillaah rasuulka ilaahi la jirkiisa sal اllahu calayh wasalam id waqtigaas cabasa waxaa hindhisay rajulu nin ninkoo min alqowmi dadkii raggii ka mida annagoo salaadii ku jiri nin islaamka ku cusub ah oo aan wax badan baran salaada adoo ku jira qof haddaad la hadasho salaadda waa kaa buri marka ninaa hindhisay ninaa hindhisay id waktigaas cabasa rajulu ninaa hindhisay ninkoo min alqowmi raggii ka mida ah, faqultu waxaan idhi yarxamuka allah intaasaa loo sheegay qofkii hindhisa yarxamuka allah in la yidhaahdo adiga salaada ku jira haddaad hindhisto alxamdu waad dhihi karta maxaa ilahyaad mahadid salaada dhan ilaah ammaanida iha eh. waxba laakiin qof hindhisay alxamdulilah markuu yidhah yarxamukallah ma dhihi kartid yarxamuka kaaftaana waxa la dhaha xarfulkhidaab qofaad la hadasho adiga allah kuu naxariisto marka qofaad la hadasho salaadana qof haddoo la hadasho waa kaa bure waa kaa bure marka ma dhihi kartid qof laakiin adiga markaad naftaad u hindhisto alxamdulilah adoo salaada ku jir alamdula waa iri ah, salaada dhanna waaba dikriba se uma jeedi marka yarxamuka allaahu aan idin yidhi allah ku naxariisto faramaani اlqowmu biabsaarin hal maray rag iyo dhan indhaha igu soo fiiqinu ah, ilaa lama hadli karo war waxaa salaadda waa ku burtaa lama dhihi karo kii yiraasay ka sii buri ah, dareenaa dhacay hal maray indhaha igu soo gameenu indhaha igu soo turin macnaha waa isoo fiiriyeen indhihii igu soo fiiqeen faramaani lqowmu qowmkii ay ugu soo taageen ugu soo rideen biabsaarin aragyaalkoodii ninkaan marka in hadalku salaada buriyo ma oga ma oga faqultu waxaan idhi yidhi waa hukla ummiya alla hooyaday gablanta maa shaanukum tanduruuna war arrintiinu maxay tood iga soo fiirayda waaba ka sii dar waa ka sii darayb waaba ka sii dar hooyaday yaa gablantay war maxaad iga soo fiirayda aan haddana iriyo waafula ummiya alla hooyaday gablankeed hooyaday gablantay maa war arrinkiinu muxuu yahay tanduruuna ilaya xaalo aad isoo fiirinaydaan bis marka bal si uu fahmo bawdaday dharbaaxeen fajacaluu waxay gudagaleen yadribuuna inay garaacaan biaydiin gacmooda ku garaacaan calaa afkhaadihim bawdooyinkooda bawdooyinkooda inay ku garaacaan fajacaluu waxay gudagaleen yadribuuna inay ku garaacaan biaydiihim gacmahooda calaa afkaadihim bowdooyinkooda falamaa ra'aytu markaan arkay yusamituunanii inay aamusinayaan sakatu waa amusay laakin sakatu laakiin markaas waa amusay waa dareemayn marka qof hadlaayo iyagii haddaan la arag ishaaradu inay tahay war aamus waa dareemayn markaasaan aamusay markaasaan aamusay falamaa ra'aytuhum markaan arkay yusamituunanii inay i aamusinayaan laakinnii aniga sakadtu waa aamusay falamaa sallaa rasuululahi rasuulka alle markuu tukaday sala اllahu calayh wasalam fiiri marka fabiabii wa ummii huwa fahuwa nabiga mafdiyun waa mid lagu furto biabi wa ummi hooyada iyo abayan ku furta macnaheedu waa maxay low goor nabiga haddii toog loo xiri lahaa oo la yidhahdo haddaad hooyada iyo aabbaha keento waa la sii daynaa shaki yar ima galeen hooyihii aabbaa dhibi lahaa nabigan soo furan qofkaan saas ahayna nabiga maba rumayn qofkaan nabiga ka jeclayn sal اlahu ala slm aabbihiis hooyadiis weli ma rumayn weli ma rumayn haddaa laga sugaa iimaan nabigaa yidhi sal اlahu ala slm markaasuu wuxuu yidhi fabiabii huwa wa ummi fa huwa nabiga mafdiyun waa mid lagu furto biabii wa ummi hooyada iyo aabbahay maa ra'aytu ma aanan arag mucalliman mucallim mid dadka waxbara mucallimkaasoo qablahu nabiga ka horreeyey walaa bacdahu mucallim nabiga ka dembeeyey mucallimkaasoo axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbaridda minhu nebi maxamed weligay intaan joogay ma aanan arag mucallim ama ha ka horreeya ama ha ka dambeeya nabi maxamed ka tacliim wanaagsan waa kana siduu wax u baray waryaa maxaa la qaydiisa maxaa salaadda gudha xadmaysa mawaalanta adigu ma dhihin ma dhihin ah, ma waalan tahay iyo maxaad u qaybiyeyda iyo maxay kugu dhacay iyo midna ma dhihin fiiriya tacliim wanaag maa ra'aytu maanan arag mucalliman mucallim mucallimkaasoo qablahu nabiga ka horreeyey walaa bacdahu mid ka dembeeyey mucallimkaasu axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbarid minhu nebi maxamed weligeyd maanan arag fa wallaahi allaan ku dhaartay maa kaharani inuusan canaana ima canaana fa wallaahi allaan ku dhaartay maa kaharani ima canaana walaa darabani ima garaacinu ima dilin walaa shatamani imana caayo ima canaanan ima dilin ima caayo keliya muxuu yidhi xukunkii u sheegay sharciga fiiri ah. qaala wuxuu yidhi nabigu inna haadihi salaata salaadan laa yasluxu uma suubado fiiha salaada shay-un shay shaygoo min kalaaminaasi dadka hadalkooda ka mida salaada sax maahan shay aan dadka hadalkoodiiyo inuu soo dhex galo salaada lama soo dhex geli karo hadal dad xukunkii u sheegay qaala nabigu wuxuu yidhi ina haadihi salaata salaadan laa yasluqu uma suubado fiiha salaada shay-un shay shaygoo min kalaaminaasi dadka hadalkiisa ka mida inamaa wax kale maan huwa shayga u suubadaa inamaa wax kale maan huwa ay saalixu lahaa huwa shayga u suubada salaada atasbiixu waa subxaanalays ilaahay in nuqsaan iyo ceeb laga hufo wtakbiiru ilaah weynayn allahu abar waqiraaatu lqur'aani qur'aan la akriyo aw kamaa qaala rasulah ama sidii rasuulku yidhi sal la ala xukunkii u sharax ma dilin ma caayin mana caano marka fiiri ninkaas saxaabigaas saxaabigaas bal saamaynta arrintaasu ku reebta abadkay maana arwin macallinka barid fiican waana midaas midda macallimiinta laga la'yahay waa midaas macallimiinta waxa laga la'yahay caruurtoodu inay dilaan ama ka cararaan bilkoo arda macalinkoodii ka uga siiye qur-aanka udhiga as weliba as intaqata inta uga jaray isagoo hurdaay macalinka qur-aanka udhigaay maxaa yeelay waxay u arkeen cadow ka xoog badan waalidkuna u gacna qabanayo isna iska garaacay u arkeen iir markaas isagoo hurdaay inta ka jaray soo ma jeed maxaana la rabay inuu tuso raxmad ilasagaa qur-aanka xambaarsanay inuu tuso naxariis oo ay u soo hiloobaan oo markay u ay u soo cararaan u ordaan aa la rabay marka macallinka ardaygiisi dilaayo belu beera wuu beera maxaa la rabaa inuu dhaqan wanaag asagu baro naxariis ay ka arkaan jacayl ay ka arkaan raxmad ay ka arkaan dulqaad ay ka arkaan sabar ay ka adkaan marka haddii kale inta hadduu xataa aysan dilinna qur-aanka ay ka bartaan qur-aankaas ay haynayaan intuu gacanta ku hayo goormaad xoroobayda u fakeraya aniga qur-aanka waa dhama waa dugsi maan iskoolna geyheen u leey ah, wuu isle bal xabsigan mar inaad ka baxdo ah, meesha meel imtixaana u arka marka dadka akhlaaq wanaagga ka horeeya wax in la baro tanaa ka horeeya waa in dhaqan wuxu ay yihiin laakiin alfaad haddii la xifdisiiyo dhaqanna aan la arag dab ay ka sii qaadayaan allah subxana wa tacala aclam sal allah ala nabina